بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين وسلم تسليما كثيirا أما بعد waxaan joognay suuraة الcasri iyadiyo dhowr suuradoodoo ka dambeeyuna cashirkeennu maanta ku saabsanaan doonaa waxaan rajaynaynaa ilaa isniinta wixii loo gaaro haddii alla yidhahdo idamkiisa inaan dhammayno ilaa suuraة الnaas marka saddex cashir baa inoo dhiman suurat alcasri waa suura maka kusoo degtay xilliga nabigu joogay calayhi salaatu wasalaam sida culimmadu u badan yihiin culimmada qaarkood oo qaar taabiciin ka dambeeyey ayaa waxaa iyaga u muuqatay inay tahay suurad madiine kusoo degtay sida qataade iyo mujaahid iyo muqaatil iyo rag la mida ah. laakiin sida loo badan yahay waxaa weeye suura ku degtay nabigu calayhi salatu wasalaam xilligii maka uu joogay suuraddu waxay u dhexaysay suuratu sharxi ama alam nashrax iyo suuratu alcaadiyaat waxaa ka horeysay suuratu alcaadiyaat baa ka dambeysay baan leeyahay waxaana ka soo horeysay suuratu sharxi ama alam nashrax baa ka soo horeysay suuraddu suuratu alcasri baa la yidhaahdaa intaas waa magaca ugu badan ee ugu mashhuursanee ay leedahay markaasaana masaaxiifta iyo kutubu tafsiirka ku qoran in wow lagu daro suuratu walcasri la yidhaahdana imaamulbukhaariya dad kalea ku magacaabay mase kala foga ma jiro sabab gaar ah oo suuraddan soo degitaankeedii ama dhacdo la xiriirtay oo sabab ahoo gaarahi ma jirto sugan fadli gaar ay leedahay oo suuraddan akhriskeeda laga helayo ama munaasabaad gaara ah in lagu aqriyo ay tahayna ma jirto oo ka sugan nabiga sala allahu alay alih wasalam laakiin waxaa jira saxaabadu markay laba qof oo iyaga ka mida isu yimaadaan ay kala tegayaan suuraddan midkood baa aqrin jiray markaa kadib bay kala tegi jireen waa aharee xadiid ma aha saxaabada ka sugan waana sugan yahay sanad ahaan wuu asaxay markii laysu geeyo duruqdiisiya laysku dardaro ahar ahaan waa sugan yahay aymo kala duwanna waa soo saareen taasi dee fadli nabiga loo tiirinayo sugan ma aha laakiin macnaha suuradda markaynu aragno baan garan doonnaa ma barakaysi bay ahayd mise wax weyn baa la ysxasuusinayayoo oo wacdiya waanay ahayd saxaabada waxay isugu akhrii jireen hadalkaa waxaa kaaga dhow imaamu shaafici raximah allahu tacaala ayaa laga soo guuriyaa inuu yidhi suuraddan keliya hadday soo degi lahayd ummadda waa ku filaan lahayd hadday macnaheeda dhuuxaan oy hoos u dhuganayaan suuraddani waa ku filaan lahayd iyadana macnahaas waxaa looga jeeda duuduuban ee ummadda kaafin lahaa markaynu suuradda marnaan arki doonaa suuraddan ahar mashhuuraa jira marka la marayo tafsiirkeediiyo bilowgiisa oo ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam intii uu noolaaba iyo markuu dhintay kadib dad baa sheegtay nabinimo dadkii nabinimada sheegtay nin la yidhahda musaylima ka mid ahaa oo ka dhashay qabaa'il reer bani xaniifa la dhihi jiray xilliga abubakar baa lala dagaalamay oo la dilay goobtii lagula dagaalamayna waxaa la yidhahdaa dagaalkii yamaama meesha la yidhahdaa ka dhacay yamaamadii hadda magaalooyinkeenna marka loo eego tuulo yar bay ahayd oo ku taalla hadda ama soo hoos gasho oo ka mid ba noqotay caasimadda waddankan sacuudiga ee riyaad la yidhaahdo aaggaasay reer bani xaniifa deganaayeen isagana reerkiisii dad badan baa taageeray nabadnimadiisii in la rumeeyana qabyaalad baa qayb ka ahayd meesha qabyaalad wax dhib badan weeye dad baa rumeeyey markaasaa waxaa la yidhi waad ogtihiin inuu ninka wuxuu sheegayaa been tahay ee maxaad u rumayseen waxay dhaheen runsheegga quraysheed nabigay u jeedaan been looga reer bani xaniifaa noo dhaama yidhaahdeen in adeerkay soomaalidana waxaa maqli jiray waagii hore way hadda meel iska baabaaday garan maaye muminka ree hebel munaafiqina adeerka ay dhaamo waa hadalkii reer bani xaniifo ee ramsheegga quraysheed beelowga bani xaniifaan ka doorbidaynaadii basha qabyaaladu khatartay leedahay waataad aragtaan qisada sidaasi waxay leedahay camr ibn alcaas baa soo maray oo uu ku yidhi maxamed maxaa lagu soo dejiyey saaxiibkiin imaam ibnu kaiir tafsiirkiisa iyo waxay sheegayaan camr ibn alcaas baa soo maray intuunan islaamin kadib wuxuu la kulmay ninka la yidhaahda musaylima oo nabinimo sheegtay markaasuu musaylima ku yidhi saaxiibkiin quraysheed maxaa lagu soo dejiyey oo cusub camar baa ku yidhi bay leeyihiin suurad gaaban oo aayado yar oo macno weyn baa lagu soo dejiyey markaasuu yidhi wa akhri akhri aan maqle markaasuu wuxuu leh walcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr cabaar intuu aamusay wuxuu yidhi bay leeyihiin anigana mid lamida laygu soo dejiyey markaasaa waxaa la yidhi maxay tahay markaasuu wuxuu leeya yaa wabar yaa wabar inamaa anta udunaani wa sadr wasaa'iruka xaqzun xaqzun xaqz wabarku waa daabad yaroo dhagaya waaweyn oo madax dheer dabaduna eberayta markaasuu yidhi bay leeyihiin ka waran camarow suuraddan aan kugu akhriyey markaasuu yidhi ilaah baan ku dhaartee ilaah baan ku dhaartee musaylamow waad og tahay inaan garanayo inaad been sheegayso inay beentaa tahay ood beenaalo tahay oo waxaan uusan waxba ahayn ee been yahay inaan anigu ogahay adiguaa laftaada waad garanaysaa waad iska yeelyeelaysaa qisada sidaas ibnu kaiir fii tafsiirihi markuu ku sheego wuxuu leeyahay waxaa wariyay alkharaayiti kitaabkiisa masaawi alakhlaaq juska labaad juskii labaad iyo kii koobaad iyo saddexaadba waa la daabacay laakiin ma aqaanee laguma arag mid labaadna inuu aharku sidaa ku asaxay uma badna maxaa yeelay camr bn alcaas sanadkii sideedaad buu islaamay ee hijrada musaylamana wakhtiguu nabidnimada sheegtay aad bay uga dambeysay wakhtigaas marka isagoo nebinimo sheegtay buu islaamnimadiisii ka hor la kulmay inay sugnaatahay uma badna waxa uga dhow inuu sugan yahay ee la hayo waa ahar kale oo ah suuraddan ay camr bn alcaas iyo musaylamatulkadaab dhex martay baa jira aharkaasi waxaa warinaya alimaamu albaqawi fii mucjami الصaxaaba aharka laba kun nambarkiisu yahay weeye alxaafid ibnu xajarna fi lisaaba fii tamyiizi asaxaaba ibnu shaahiin buu u tiirinayaa fi saxaaba inuu ku wariyey taban isagoo matbuuca maanan helin waa raadiyey kitaabka ibnu shaahiin lama daabicin intaan oga marka laga yaaba inay ku taallo ama ibnu xajar uu ismootiye kan baqawi fii mucjami asaxaaba unuu yahay baqawi fii mucjami asaxaaba aharka wuxuu ku warinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa warinaya saxaabi la yidhaahdo qurata bni hubayra wuxuu leeyahay nabigu calaih isalaatu wasalaam wuxuu diray camr bn alcaas aakhir ayaamihi nabigu geeridiisi waxyar ka hor wuxuu mas-uul uga dhigay waddankan hadda baxrayn la yidhaahdo baxrayn waxaa la dhihi jiray hadda inta baxrayn la yidhahdaa keliya ma aha gobolladan bariga ee sacuudiga ee mantiqadan ixsaa iyo baxrayn bay ka mid ahayd oo gobolka baxrayn baa la dhihi jiray ka mid ahayd waali baa loo diray halkaa mas-uulka ah isagoo baxrayn waalidka ah ayaa nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam abuubakar baa qoraal u diray markii carab badan gaalowday oo wuxuu leeyay camarow dhibkaasaa jira ragga qawaadee dagaalka iyo hoggaanka ku fiicanna wuu ahaa camar ima baa lagu yidhi madiina hadduu dhinaca baxrayn ka imanayo dhulka uu soo maraya waa yamaami iyo riyaad iyo dhulkii reer bani xaniife musaylima waay markuu soo dhawaaday buu la xiriiray wuxuu yidhi waad soo mari kartaa ammaan baa lagu siiyey saasuu ku soo maray waa u yimid marka sidaasay ku wada hadleen markaasuu wuxuu yidhi maxaa la soo dejiyey suuratu lcasri anna suuraa lagu soo dejiyey buu yidhi oo tii mid ka dheer oo raha iyo waxyaaba lagula khitaabay yaadifdacu yaadifdacu rahayahow rahyahow meelahunbaa wiiqwiiq dhahdaa <laughs> biyana ma dhoobaysid waa lama jabisid qur-aan laga dhigayo wax ilaahay soo degay laakiin wuxuu ku yidhi aniga imaam maxamedna arrimaha waaweyn baa loo soo diray anna in yaroo xuluulaysi ah baa layla soo diray buu ku yidhi markuu ku akhriyay waran yidhina waad ogtahay buu aan garanaya been sheegayso uu hamiyey inuu dilo haddana ammaankii uu siiye u ballanqaaduu xasuustay or iska tag buu yidhi aharkaasoo nin majhuula keliya ku jiro baa uga dhow inuu asaxo xilliga nabigu dhintay kadibah ninkana baxrayn uu ka soo socday yamaamo iyo caradii reer bani xaniifana jidkiisii ay ahayd ninkana ku beegnayd xilligii nabinimada uu sheegtay xoogaystay calaa kulli xaal aharkaa maan rabay inaan baraarujiyo masdarka laga helayo iyo inta uga dhow inay sugnaato walow sanadkeeda waxa ku jire intaa kadib ilahi wuxuu yidhi walcasri baan ku dhaartay in alinsaana aadamuhu guud ahaan lafii khusrin khasaaray ku jiraan ila aladiina kuwa maahane aamanuu rumeeyey kow wa camilu saalixaati camal saalixoo suubanna la yimid oo ku dhaqmay laba wa tawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa iyo qaadashadiisa waa saddex wa tawaasow isu dardaarmay bisabri sabir iyo dulqaadna isu dardaarmay afartaa afartaa dadka laga helay maahane inta kale aadamuhu way khasaaraan khasaarahooduna hadba wuxuu la dhan yahay afartaa intay ka xaqiijin waayaan liibaantoodu iyo badbaadaduna waxay dhan tahay hadba afartaa tilmaamood inta ay ka yeeshaan kuwa laga rabo inay wada yeeshaan iyo kuwa qaybsami kara labadaba culimmadu waxay isku qabteen walcasri waxaa lagu dhaaranayaa masalaadda casarba ma cumriga aadamaho alcasr la yidhaahda dhammaantiiba ma waqtigii nabiga sala allahu calayh alih wasalam zamankiisii culamadu waxay yidhahdeen nabiga zamankiisii weeyo waxaa isdhammaystiraya suuraddan iyo laa aqsimu bi hada albalad wa anta xilun bi hada albalad iyo watiini waazaytuuni wa siiniina wa hada albalad alamiin kuwa hore waxay ahayd nebigu makaankiisii iyo beledkiisii baa lagu dhaartay tanna waqtigiisii iyo zamankiisii baa lagu dhaaranayaa haddii macnaha sidaa la yidhaahdo waa macno dhici kara laakiin aayaadka qur-aanka ee kale iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wax u marag iyo markhaati noqonayoo badan ma hayno macnahaasoo kale ku soo arooraya culamada qaar waxay yidhaahdaan waalcasri waxay la mid tahay lacamruka innahum la fii sakratihim yacmahuun cumrigu waa zamanka qofka oo dhan oo hadduu rumaynaya hadduu gaaloobi hadduu farxi iyo hadduu nixi hadduu caafimaad iyo hadduu jiran hadduu khani noqon iyo hadduu faqiir noqon hadduu colaad iyo nabad mid ongeli wax kasta oo noloshiisa soo maraba waa ayaamta xayaatadiisa iyo cumrigiisa inta uu nool yahayoo dhalashadiisa iyo dhimashadiisii u dhexaysa taasaa loogu dhaaranayaa oo cumrigaagoo dhan waxayna ka dhigan tahay waad khasaartay cumrigaagii dhanna khasaaruu ku jiraa afarta haddii aan lagaa helin waxun ka mida ama dhammaantood ama mid waliba qayb ka mida culammada qaarna waxay yidhahdeen wakhtiga casarkaa lagu dhaaranayaa qur-aanku habeen lagu dhaaray oo maalin guud lagu dhaaray oo subax lagu dhaaray waalfajri oo barqadii lagu dhaaray waduxaa baa la yidhi oo wakhtiyo badan waxaa lagu dhaartay habeenkii iyo galbihii tani wakhtiga salaada casar oo diinta sharciga meel weyn ka jooga qur-aanka iyo sunnaduna inuu wax weyn yahay oo sheegeen weliba khasaarada iyo liibaanta inuu saameyn ku leeyahay oo la xiriiraan la sheegay meel lagu dhaartay lama hayo midda labaad curfiga sharciga nusuusta sharciga marka lagu noqdo alcasru haddii la itlaaqoo la yidhaahdo salaad casar baa loo yaqaanaa saa darteed waalcasri salaaddii casar baan ku dhaartay ina alinsaana insaanku lafii khusrin buu ku jiraa waxay yidhahdeen salaada casar kitaabka iyo sunnaduba si gaara ah meelo badan loogu xusay amaa qur-aanku xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa wa quumuu lilaahi qaanitiin salaadihii guud ahaan markii xifiyo la yidhi wasalaati alwustaa salaadda fadliga badan baa la yidhioo waa salaadda casarka nabigeena axaadiid badan kaga sugan tahay wasalaati alwustaa inay salaadda casar tahay mid kaleoo khasaare liibaan ahna meelo badan baa lagu sheegay waxaa nabiga ka sugan fi sixaaxi man faatathu salaatu alcasri fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh qofkay salaad casari dhaafto nin maalkiisii iyo dadkiisiiba ay nuqsaameen oo dhaawac adag soo gaaray buu la mid yahay fii saxiixi waxaa kaloo ku sugan inagu alayh salatu asalaam ninkii yidhaha man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluh camalkiisii waa buray waxaa kaloo nabiga fi saxaaxi kaga sugan inuu ummaddan iyo ummadihii hore ku matelay inay nimankii yuhuud lamid ahaayeen qof shaqo loo diray abaal weynna loo ballanqaaday oo markii uu wadee duhuradii soo gaaray war naga daaya yidhi annaga wax ayagana siiya intaa ka badan ma wadi karne haddana qoladii shaqadii intii dhimanayd qolo kale la siiyey oo ilaa casarkii markay wadeen intay iska dhaqaaqeen ay dheheen annaga waxyaga nasiya ma dhammayn karna oo nasaaradii ah qolana casarka kadib ka bilaabeen oo intay dhammaystireen ilaa maqribkii ebaalkii qaateen oo ummaddan muslimkaa taana fi saxaahi bay nabiga kaga sugantah sal ly slam waxay yidhaahdeen aayaddaa qur-aanka iyo axaadiidtaas iyo casaroo nusuusta sharcigu salaada casar u taqaan marka la ysku daraay waxay u bannaanaysaa wakhtigu walcasri salaada casar inuu yahay haddii aniga midun doona laydhihi lahaa midkaa nusuusta u markhaati kacayso ee salaada casar iyo wakhtigaa qiimaha gaarka ah loo sheegay salaadii laga tegayna maal iyo ahal la nuqsaamay camalkiina burayo ajirkii badnaana dhammaystirkeeda lagu qaadanayo waxaan isdhihi lahaa marag nusuus sharcigaana waa haystaa munaasabadii khasaare iyo liibaanna xiriir badan buu laleeyahoo leeyahay nusuustaa nabiga marka la eega sala allah alay slam walcasri baan ku dhaartay ina alinsaana aadamuhu lafii fii khusrin khasaaruu ku jira aadamuhu wuu khasaaray ama khasaaruu mudanayaa aakharadiisii wuu waayayaa marka laga reebo afar tilmaamood in la helo marka waxay yidhahdeen aayaddu waxay tilmaantay saxaabadu isugu aqrinayeen imaamu shaaficina u lahaa way kaafin lahayd ummaddu waa afartaa arrimood afartaa arrimood hadba kamaalka intaad ka gaarteed wax weyn ka gaarto ayaad ka gaaraysaa darajo weyn liibaanta arrinka u horreeyaay waa xaqii inaad garato oo aada rumaysa rumayso ila aladiina aamanuu waay qof aan iimaan lahayn dee camalka kaleoo dhan kama ansaxo salaaddu kama ansaxdo soonku kama ansaxo waxaa kale laba masale ah gaar ahaan salaada marka la yidhaahdo hadda mas'alaa taagan oo maalmahan aada laysu ysu weydiinayaa heben hore miyay ahayd masaakin saddexaad bay ahayd jaamica mooskaa lagu afuray madaxweynihii wadankan oon ognahay muslim ahayn baa iyo koofiyad loo xiray saalaaduu safka dhinaca ka galay isagoo rukuucayeed intaa kiliibka aan arkay rukuuc ma dhaafsiisanayn sujuudna buu ku daray mooyi waxay fuqahadeennu ka hadlaan bilmunaasaba suuradda u soo noqon doonaaye maadaamay hadda taagan tahay haddana masalo la xiriirta aan halkan maraynahay iimaanku shahaadada la garay qofkii qira qofkii isagoo tukanaya gaal hadduu tukada salaadu ma ka ansixi mise ka ansixi mayso cinda aljamhuuri islaamnimadiisaaba la xukumay wuu islaamay markaa kadib hadduu qaadan waaye xukmu riddu qaadan waa cinda jamhuuri ahli اlcilmi ilaa shaaficiya shaaficiyadu waxay ahayd ma asaxayso muslimna kuma noqonayo laakiin intaa waa goorma haddii isagoo ataxiyaadkii ashhadu an laa ilaaha ila allahu leh aan la maqal waayo haddii laga maqlo salaad gudaheed iyo qofkii ashahaataayey muslim baa loo xukumaa salaaddii mabuuna aqliin gaal buu ahaa dad buu salaad la tukaday cinda jamhuuri ahli اlcilmi xukima biislaamihi waa jamhuurta iyo qowl lishaafici qowlka muctamadka cinda asxaabina ashaaficiya muslim inuu yahay la xukumi maayo ansixina mayso marka idinku ama shaaficiya qaata ama jamhuurta kaliya qaata laakiin mas'alo kale aan ku daro maslaxo raajixa hadday jirto ama diinta ha barto ama muslimka halkaas ay u tukanayaan ama martiba ha ahaadoo meel kaleoo la geeya ha la waayo gaalka masaajidka wuu soo geli karaa wuuna degi karaa waa la dejin karaa salaadiisii hadday ku qabata ka waran uu ku tukan karaa tiisii isaga diintiisa ahayd nasaara najraan markay nabiga madiine ugu yimaadeen masaajidkuu dejiyey muslimka tukanayana way arkayeen toodiina way ku dhex tukanayeen kadibna maanay islaamin ee heshiis iyo jizya lala galay sidii bay ku laabteen nasaara najraan wafdigoodii hadda laakiin nin walba intuu iska hadloo iska soo qora dhowr xaaraaf ama cod yar soo duubo baa ummadda la wareerinaya meesha waxay noqotay barihii bulshadu meeluu qof walba wuxuu raba isaga sheego waxa kaloo dhanna waa laga fiirsadaa laakiin diintu markay tahay nin walba waa darawal wuxuu raba ku daraa ma bannaana way bannaan tahay nin walba wuxuu raba uu fatwoodaa haddii gaal kiristana masaajka la dejiyo oo diintiisii uu ku tukado markaa dan iyo maslaxo laga leeyahay diinaha waa bannaantah nabiguna waa sameeyey sal alla alay wasalam marka haddaad masaajidka uga roonaanaysa tii nabigu sameeyey hadaad uga roonaanaysa adigu ama nabigu tiisa khaldanaydo masaajidka xurmadiisii aan la ilaalin de war war kale waay war muslim maaha laakiin waxaa loo dejiyey bal inay arkaan muslinkuna si uu tukanayo lacala allaha qalbigood ilaah hanuun inuu geliyo martina way ahaayeenoo dadka kale haweenka iyo makastiya inay salaadoodi iyo waxooda ku dhex fidiyaanna waa laga karantiinaya waa laga ilaalinayay marka dhagax laba shimbirood lagu wada dirayay ahaayeen halkaanaa lagu martigeliyey dadkana waa laga ilaalinayay inay wax kusii dhexdaayaan iyagana saamayn lagu yeesho wacdiga iyo salaada iyo cibaadada ka socota baa rajo laga qabay marka midda u horraysa marka xaqii inaad rumayso wey iimaankaasuu ka bilowdaa wax walba iimaankuna waa darajaado midna waa aasaaskii rumaynta kadibna waa siyaadaayo hadba intuu siyaaduu qofka khayrkiisu bataa talabaadna waa iimaankii inaad ku dhaqantoon af keliya uusan noqonin wa camilu saalixaati camal wanaagsanna la yimaada iimaanka iyo camalka saalixoo laysku lamaaneeyana qur-aanku aad bay ugu fara badan tahay ilaa a'immatu salafku ay yidhaahdeen qur-aanka kuma jirto meel janno lagu gelaya iimaan keligii oon camal saalixa wadanin markaasay qaarkood dhowr iyo siddeetan aayadood bay kor baqara intay ka soo bilaabeen bay aayaddan ku dhammeeyeen ku gebagabeeyeen haddaad rabta aayaadkaa tafaasiishooda iyo faahfaahintooda ashariica lilaajuri iyo alibanatulkubraa libni bata labadaa kitaabee ay caqiidada ka qoreen iimaalka iyo camalka saalixa inta aayad ee qur-aan ahe isku xirtay janno in lagu galo oo lagu liibaano iyagaa kuu talinaya kuu taxaya dabcan sheekhii ardaygii bay ahaayeen ibnubata waa ardaygii aajuri aajuri sheekhiisaa shariica qoray intuu sheegay ka badan buu ibnu batana kitaabkiisa ku sheegay aadihii uusan sheegin kumayna daynine wixii axaadiid ku soo aroorayna inbadaan bay ku dareen marka iimaanka iyo camalka saalixu labadaasi ma kala maarmaan labadaasi ma kala maarmaan arrinta saddexaad ee lagaa rabo labadaa marka la isku daro hal bay isku yihiin laba kaloo hal isku abaa dhiman qofka bini aadamkii marna waa isaga naftiisa salaaxeedii iyo kamaalkeedii iyo wanaageeda marna waa waxtarkiisii iyo ummaddii wanaajintoodii iyo waxtarkooda waay markaad adigu iimaan iyo camal saalixa la timid liibaantaadi iyo badbaadadaadu intaa keliya maaha wa tawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqiibay isu dardaarmeenoo barasho iyo rumayn iyo ku dhaqan bay isu dardaarmeen xaqi se iyagu u rumeeyeen uguna dhaqmeen bay isu dardaarmeen waa diintii oo la fidinayo xaqii oo dadka loo sheegayo wanaaggii oo dadka la farayo waamuru bilmacruufi wana cani lmunkari waay wanaaggana far xumahana ka reebti waay waa wanaaggii oo la xaqaa laysu dardaarmay labada soo gelaysaay waa wanaaggiina in la raaco la rumeeyo lagu dhaqmo xumihiina la iska daayo laga fogaado dadkana looga digo saa darteed badbaadadii qodob saddexaad baa ku soo biiray adu inaad badbaaddo inaad dadka wanaagga u sheegtaa bay ka mid ah qowluhu tacaala ilaahay markuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum naftiinnaa waajib idinka ee laasima idinkoo haddaad hanuuntaan qofkii dhibaa dhumaayo waxba idin yeeli maayo abubakar radi allaahu canhu ardaahu waa kii yidhi waxaan ka baqayaa aayaddan si khalada ah in loo fasiroo loo fahmo oo loo yidhaahdo anu waan iska cibaadaysanoo waan rumayn dadka kalena waxba igama gelin wuxuu yidhi sidaas maaha naftaada waajibkeeda waxaa ka mida inaad dadka khayrka u sheegto hadday qaadan waayaan iyagay jirtaa saad salaadda u tukanaysay waajib kugu tahay bay dacwada iyo khayrka sheegistiisa iyo gaadhsiinta xaqa dadku waajibkuugu tahay walidaalika fii suurati alacraafna saddex qole reer bani israa'iil markay u qaybsameen qolo dembigii sameeyey qolo ka reebay iyo qolaha musoo maxaa naga gala yidhi qoladii waxaan sameeyey waa la halaagay kuwii ka reebayna waa la badbaadiyey kuwii kale lama sheegin meelay ku badbaadeen keliya waxaa la sheegay inay badbaadeen kuwii ka reebayey suuratulacraaf soo maahayn markay qoladii sabtida bannaysteen qolaa waxay u timiteen waxaan iska daaye qolaay lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum qaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuuy waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsuquun kuwii kale xagey ku dembeeyeen mooyi dembi bay galeen markay ka aamuseen khayrka la isfaro mu'miniintana maxaa tilmaantooda ah wاlmu'minuuna wاlmu'minaatu bacduhum أwliyaau bacضi ya'muruuna biاlmacruufi wayanhawna can اlmunkari soo labada lama raacinin tan weeye watawaasaw biاlxaqi xaqii dadka gaadhsiiyey dhinac waxay noqdeen dadkiibay anfacayaan diintiibay fidinayaan dacwadiibay gaadhsiinayaan xaqii bay ugu yeerayaan dhinacna waa min kamaali nafsihim iyo waajibkoodii bay gudanayaan dhinacna dadkiibay anfacayaan oo khayrkii iyo wanaaggiibay u horseedayaan wanahyu can ilmunkarna waa la mid fii suurati alanfaal ilaa bay iyadana ku sheegay fii suurati alanfaal wuxuu yidhi wataquu yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون iimaankii ajiibadii weeye tii hore idinku wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fitno iyo ciqaab aan ku dhacaynin keliya dadka dembiga sameeyey yaa kale ay ku dhici kuwii ka reebi waaye inay kuwaa ku dhici iyagana waxaa lagu sii caddeeyey fii suurati اlmaa'ida reer bani israa'iil lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calىa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casow wa yactaduun dembi bay sameeyana way xadgudbeen kow waa qayb ka mida ah waxa ku mutay kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh dembigay samaynayaan iskama reebi jirin qayb labaad baa ku mudatay labisa maa kaanuu yafcaluun saa darteed xubahooda dabka dadka ka reebin waa dembi aad samaysay haddii aad awoodo saa darteed waxaa layna yidhi watawaasaw bilxaqi alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkari waay intaa kadib inaad rumayso mashaqay leedahay camalka saalixa inaad samaysood dadaashood soontood tukatood khayrka ugu yeertana dhib iyo culays badan bay leedahay inaad ummaddii oo qaar ku caayaya oo qaar kula dagaalamaya oo qaar dhib kuu geysanaya anigu xaqaan gaarsiin tiraahdana dad badan baad masaalixdooda ka hor imanoo waxaynan rabin aad maqashiin iyagoo muslima dhib badan bay leedahay dhib badanna baa kaa soo gaari haddii aad tidhaahdo ilaahay baan rumayn waanu cibaadadan samayn oo xaqaan ugu yeerina xagga minallaahi baan lagaaba daynaynin ilaa lagu imtixaano mar imtixaan xanuun baa lagugu imtixaani mar faqri baa lagugu imtixaani mar cadow baa lagugu imtixaani aliflaam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun intaasoo imtixaan iyo adkaysi bay rabtaa watawaasow isu dardaarmay bisabri in lagu sabro cibaadaadka iyo taacada mashaqadooda in lagu sabro mashaqada dacwada iyo khayrka fidintiisa iyo munkarka la reebaya ay leedahay waxaa dadka kaaga imanaya loo dulqaato in masaa'ibka iyo imtixaanka iyo ibtilaha lagu sabro in camalka saalixa markaad samaynaysa munkarka ka tegitaankiisa iyo shahawaatu nafsiga laga sabro watawaasow isu dardaarma bisabri sabirna isu dardaarma intaas in laga helo baa lagu liibaanaa intaaba haddii lagaa waayood eber ka noqoto iimaan la-aan camal saalixa la'aan khayr ugu la-aan hadba qadarkii aad weydo baa khasaarahaagu dhan yahay khasaaraha iyo liibaantu wax boqol boqola maaha ama boqol boqol ama boqol boqola maaha sax mid weliba xad uu ka bilowdo uu leeyahy u hoosaysa laakiin inta kale waa bataan waana yaraadaan haddaad iimaan iyo camal saalixa la timaaddo oodan xaqiina dadka gaarsiinin sabirkeediina yeelanin nooc khasaaraha qayb baa ku soo gaari qayb liibaanana waad heli saa darteed baa daacada iyo macsiyada qofku isugu timaadaa acshucabuliimaan acmaashii iimaankeena iyo acmaalulkufrina ay isugu timaadaa ina dunuub buu ka samaynayaa wa aakharuuna ictarafuu bidunuubihim khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi-an baad noqon hadba sidii afartaa loo kala xaqiijin badan yahay baa aakharaan loo kala darajo sarrayn loo kalana iimaan fiicnaan liibaanta iyo badbaadadana loogu kala dhowaan dadka aan waxba dhimin aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun ay noqonayaan kuwaas allah inaga dhigo dhammaystira saasaa suuraddani ay u qiimo badnaatay saasuu shaafici uga jeeday haddaan intaa qaadanno oon iimaankii la nimaadno oon camal saalixa la nimaadno oon amr bilmacruuf wanahi cilmunkar samayno oon sabirka sidii laynaga rabay u sabirnaaye waan ugu fillaan lahayd waay saxaabadu markay isku aqriyayaanna barakaysi maaha afartana laysxasuusinayaa xasuusinayaa labada nin is arki doonaan war isuma hayaan waxaa laysu dardaarmayaa iimaan waxaa laysu dardaarmayaa camal saalix waxaa laysu dardaarmayaa khayrka in la fidiyo xumahana lala dagaalamo oo laga hortago waxaa laysu dardaarmayaa sabir iyo dulqaad mar walba in la ogaado aayaddani marka saxaabada isku aqriyaysay barakaysi ma ahayne macnaha ay xambaarsan tahay isxasuusin iyo isku baraarujin iyo zaad iyo sahay wacdi la kala qaadanaya ahayd saa darteed bay isugu akhridi jireen intaanay kala tegin dardaaranada noocaas oo kaleoo fara badan waa midii uun salaadaha iyo wanaagga laysu dardaarmaya ee qur-aanka ku badnayd yaa bunaya aqimi isalaata waamur bilmacruufi wanha cani ilmunkari wasbir calaa maa asaabak ina dalika min casmi lumuur halkaa maxaa ku yaalla yaa bunaya aqimi isalaata waa camalkii saalixaha waamur bilmacruufi wanha cani lmunkari watawaasaw bilxaqi waay wasbir calaa maa asaabak sabarkana waa sabrkii watawaasaw bisabri waaye ina dalika min casmi lumuur arrimaha waaweyne aad bay ka mid tahay laakiin haddii laysu dardaarmi waaye intaa wanaaggaasi ummaddu khayr isuma dardaarmin wanaaggiina lama samaynin waayo intaa waa suurat alcasri saddexdeedii aayadood waxaa ku xiga suurat lhumaza suuradda haddii laga sheekeeyey liibaantu afartaa inay ku jirto khasaaruhu wuxuu ku jiraa khayrkiina in laga taga iimaankii xumihiina laga shaqeeyo waana suuraddan waxay u taagantahay tilmaamaysa suuraة اlhumaza suurat lhumaza sidoo kale waa suura makiya ah cinda jamhuuri ahli اlcilmi raxmat ullaahi calayhim qaarkoodna waxay soo guuriyeen itifaaq inaan khilaafa ka jirin sida ibn caطiyata alandalusi iyo ibn اljawsi fii zaadi اlmasiir iyo ashawkani fii fatxi اlqadiir laakiin culimmada qaar baa soo guuriye kala khilaaf oo ah mujaahid iyo qataadiya muqaatil inay leeyihiin suuraddani waa madaniya laakiin sida horaa loo badanya suuraddani waxaa ka horeysay soo degitaanka suuratu اlqiyaama laa aqsimu biyowmi اlqiyaama waxaana ka dambayso iyada ku xigtay wاlmursalaati curfan wa qiila wاlcaadiyaati dabxan baa ka dambaysay waxaa loo badan yahay wاlmursalaati curfan lakiin culimmada qaar baa le maya wاlcaadiyaati dabxan baa ka dambaysay magaceeda ugu mashhuursan suuraة اlhumaza wey weylun likulli humaza ereygaa humazaha in lasoo qaado iyadaana masaaxiftii iyo kutubu tafsiirka akarkood iyo kayrkood baa ku yaala kutubta qaarkood sida imaamu اlbukhaari fii صaxiixihi iyo alf iyo shaarixa waxaan leeyahay bukhaari alkirmani fii sharxi اlbukhaari iyo alfayrus abadi fii tafsiirihi basaa'iru dawi tamyiiz basaa'iru dawi tamyiiz tafsiirkiisii ahaa iyagu waxay leeyihiin suuraة اlxutama wamaa adraaka ma alxutamadii ku jirtay bay ugu magacaabayaan imaamu اlbukhaari iyo rag lamid iyo shuraaxdiisuna suuratu weylun likulli humazah bay leeyihiin mararka qaarkoodna suuratu waylun likulli waad arkaysaa haddii suuratu waylun likulli la yidhaahdo iyo waylun likulli humaza la yidhaahdo iyo suuratulhumaza la yidhaahdana waa uun aayadda horaa laga soo qaatay haddii suuratulxutama la yidhaahdana aayadda ah danbaa laga soo qaatay ee lafdigaa lagu sheegay fadli gaaroy asaxdayna ma laha sabab gaara ah oo asaxay oo soo aroorayna ma jiraan asbaab dhowraa ah la sheegaya dad badan qole waxay yidhaahdaan waxay ku soo degtay nin la yidhahda alcaas ibni caas ibni waa'il isahmi nin la dhihi jiray oo cay badnaabay ku soo degtay qolo waxay leeyihin waliid ibni muqiiray ku soo degtay qolo akhnas ibni shariiq nin la dhihi jiray ku soo degtay daduu nabiga iyo saxaabada dhibi jira oo caayi jira oo dacayadeyn jiray bay ka wada mid ahaayeen laakiin sanad sugan oo mid hebel bay suuraddu ku soo degtiihi ma jiro laakiin raggaasi way ka wada sinaayeen ama umayata bni khalaf dheh ama umay bni khalaf dheh ama abujahal dheh ama inta kale lasoo sheegay dheh way ka wada sinaayeen cayda iyo dacaayadda iyo sheega iyo xanta marka suuraddani waxay ka hadlaysaa xanta iyo sheega dadka xanta iyo sheega iyo cayd iyo dacaayadda midda muuqatiya midda qarsoonba suuraddu waxay camimtay midda qofka hortiisa laga yiraa iyo midda dhabarkiisa isagoo maqan laga yiraa midda afka laga yiraa iyo midda adimada meel ka mida lagu midaaree lagu ishaaro haddaad madax ku tilmaanto haddaad il ku tilmaanto haddaad carab ku tilmaanto haddaad gacan ku tilmaanto haddaad lug ku tilmaanto haddaad meel kale ku tilmaanto wax kasta oo qofka wax ka sheegiisa ah qofka caydiisa ah ama ceeb gaara ku sheegaya ama tilmaamaya qof xun oo liita inuu yahay oo la yasayo oo la liidayo oo ama af laga yidhaahdo ama adin lagu sheego ama qowl noqda ama qoraal noqda waxaasoo dhan baa aayaddu laga wada hadlaya waylun cadaab adag yaa likulli humazatin lumaza qof kastoo xambadanaa iyo caybadana u sugnaatay kadib bay culummadu isku qabteen qolo waxay dhahaen humazatin hortiisa ka caaya oo ku xanta lumazatin dhabarkiisa ka caaya markuu maqan yahay caaya oo dacaadayo xanta qolo waxay dhahen humazatin waa markuu maqan yahay lumazatinna waa markuu hor joogo qole waxay dhahan maya luhumazatinna waa afka lumazatinna waa adimada iyo gacmaha iyo madaxa iyo meel ka tilmaama erayada saad ugu kala fasiri mid walba waa loo isticmaali karaaye midkii la yidhaahdaba culumo tiri baa jirta laakiin waxaa la isku raacsanyaho iska uruuriyo xan iyo cay iyo dacaayad iyo wax ka sheeg waay erayadoo dhani alladii midkaasoo jamaca uruursaday oo kulmiyey maalan xoolo jamaca maalan kulmiyey oo wacadadahu tiriyo maalin kasta jacaylka u qabo mar walba ku celceliya xisaabtoo kolba xisaabta dejin saacad ka timid xisaabtuu dejin saacad kadib bangiyadii waraaqahoodii isu fiirin maalin walba intaasoo jeer buu ku noqnoqon oo shilintuu ka guri jacaylkiibaa ka batay waxaa la dhihi jiray meel guddoomiye degmo ka ahaa baa ninkii madaxweynaha u yimid wuu hadlay wuu hadlay wuu hadlay wuu hadlay markii dambe wuxuu sheegayana waa ku celcelis isagii baa isla yaabay marka waxaan uu sheegayay inta dambe aan nuxur lahayn ee kolba intuu soo kaco intii hore wax ku dhow u dhihi markaasuu markii dambe isla yaabay wuxuu ihi aabbi hebel maxabadaada layga hadlinaysa maahine hadal waa kii horeeyey buui hadalkii horeu ahaaye jacaylkaauba u soo celceliyey buui hadalka ninkani xisaabta waa u xidhan tahaye jacaylkii xoolaha baa saacad markuu joogaba waxbuu xisaabiya uu telin marar badanna waad aragteen ama kolkoleetar buu haystaa ama telefoon buu haystaayo meesha markaa wada fadhiyaan waxoogay markuu joogo waxbuu isku dardari waxyar buu fadhi waxbuu isku dardari qaarkood intii isku dardaray markiibuu isku dardarayaa waxoogay markuu jooxidha amn xisaabta kaa khaldanayd boqolihii jacaylkoodii jamaca maalan buu kulmiyo cadadahu waa tirtiriyey yaxsabu wuxuu u malayn ana maalahu xoolihiisaasi akhladahu ifkeen ay ku waarinayaan buu u malayn uusan dhimanayninba ama qiyaamaba jirin buu u malayn weligii uusan dhimanaynin buu moodayaa hadalkan ilah subxana ayaddani laba ah laba qaybood weeye aayadahani qaybi waxay ka hadleen xanta xanta aayadda sidan uga hadashay iyo xoolaha isku xidhkoodaayi suuratu lqalam baa mar sidan oo kaleeta lagu yidhi falaa tutic kula xallaafin mahiin hammaazin xam badan oo cay badan mashaa'in binamiin miim isku dirdir badan dadka saa ugu dhexeeya oon istaaginoo war u kala qaada mashaa'in binamiim mannaacin lilkhayri khayrka bixintiisa hor istaagoo waxbixin muctadin ahiim xadgudbo oo dembi badan cutullin bacda daalika zaniim haddana wacal ah wacal ku dhashay wuxuu waxaasoo dhan u samayn an kaana daa maalin wa baniin xoole iyo caruur badan buu haystaa bini aadamkana waxaan suuratlcalaq ku soo marnay ina alinsaana la yatqaa araahu istaqna inuu xoolo badan leeyahay iyo isku filanya hadduu arko waaba kibraaba mid sidaa u kibrayoo isla weyn weeyo dadkao dhan wada caayayo wada yasayoo liidaya dadkoo dhanba wax wada liitay leeyihiin wuu iskala sarreeyaa dadkaanbuu ka daba shaqeeyaa wax ka sheegooda tilmaantaas inay tilmaanta gaalada tahay baan suuratu ku soo marnay ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yataghaamazuuna waa isu iljabiyaana waa istaabtaan kuwii xuma weyday way wada tilmaamaan mar kale laba aayadadoo fii suurati tawba ahna waa lagu sheegay aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الصadaqaati wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum waa kuwa dhacadacaayadeeya yalmizuuna dacaayadeeya caaya dadka mu'miniinta ay sadaqada ku caayaan kii wax badan bixiyana hallay waarkuu leeyahay bay yidhaahdaan kuwa wax yaroo waxay awooddooda karaankooda ah soo keenayna waxaan ilaahay muxuuga baahan yahay muxuu iska luguulayaa bay yidhaahdaan kii wax yar bixiyey kama badbaado kii wax badan bixiyana kama badbaado waayo mu'miniin bay saha ku samaynayaan kuwana nabigayba ku dacaayadeynayaan wa minhum man yalmisuka fi sadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطuu minha daa hum yaskhatuun inay xoolihii iyo jacaylkooda haddii la siiyana waa faraxsan yo nin fiican baata hataa wax siin weeyaan nin xun oo nacasaata waa kugu caayaya kuwaasay ahayn ficlan kuwuu nabigu yidhi tacisa cabdu diinaari tacisa cabdu dirhami tacisa cabdu اlqatiifati tacisa cabdu اlkhamiilati in ucطiya radya wain lam yucطa sakhit haddii la siiyana waa faraxsan yaho nin fiican baa tahay haddii la sii waayana caayiya nin xun baa tahay kuwaa dirhamka iyo diinaarka caabuda iyagaa meeshay maraan baa diin iyo mabda u ah saas darteed bay qiimaynayaan markay xoolihii helaanna dadka kaleo dhan way xaqirayaan ummadda kaleo dhan waa liidayaan ummadda kaleo dhan waa caayayaan waa dacaayidaynayaan qashin iyo cayayaan bay agtooda ka yihiin marka dadkao dhan markay liidaan oo igu faanayaanna waynu soo marnay alhaakumu takaauru bay isu bedeliyo inuu ka fiican yahay buu haystaa markaasuu xoolaha ururiyey jamaca maalan wacadadahuna suuratu lmacaarij baa dadka xun tilmaantooda mar kale lagu daray wa jamaca fa awca waa ururiyey xoolihii oo meel buu ku xayirtay sadaqo kama bixiyo miskiin ma taakuleeyo raxim kama xidhiidhiyo danta guud kuma bixiyo xoolihii waa ururinayaayo bahalkii bukhliga iyo bakhaylnimadii iyo xoola jacaylkiibaa ka batay waay ilaahi subxaanau wa wuxuu inoo sheegay xooluhu markay halkaa kula gaaraan inaad khalqiga xaqirto qiyaamana diidda inay gaarayso fii suurati alkahfina wamaa adunnu saacata qaa'imatan maa adunnu an tamiida haadihi abadan dheh xoolahan inay weligoodba dhammaan u malayn maayaan waa yaxsabu anna maalahu akhladahu waay inuu waarinayo oo kuwa waarayuu u malaynayaa maa adunnu an tabiida haadihi abadan xoolahan weligood inay dhammaan maba felayo wamaa adunnu saacata qaa'ima qiyaama inay jirtana u malayn maayo fii suurati fusiladna sidoo kale ahayd midna walain ruditu ilaa rabbii midna walain rujictu ilaa rabbii soo kuma kala duwanayn tanna wamaa adunnu saacata qaa'imatan waxay ahayd walain adaqna alinsaana raxmat may ilahi yuradu labada markii lasoo dhaafa siratu fusilad ahayd labadaaba waxay tilmaamayaan xoolihii intuu ka dhalgay oo kibray wanagata qiyaamana ma jirtay halkaas gaarsiisay qiyaamaba inayna jirin bay gaarsiisay nimankaas ilahi subxaana watacaala marka wuxuu yidhi kalla waxba yeena dadka xaman oo wax ka sheegin oo xaqirin waxba yeenen xoolahaana moodin inay ku waarayaan oy meel gaarsiinayaan layunbadanna aakhare waxaa lagu tuuri doonaa filxutamati naar lafaha burburiso shiiddaa lagu tuuri doonaa wamaa adraaka maxaad ka ogtahay malxutamatu midda lafa shiidee burburisa waxay tahay naarullaahi ilaahay naartiisa wey almuuqadatu la huriyey allatii taasoo tatalicu u dhacaysa cala alafidati qalbiga iyo baatinka xataa u dhacayso korka keliya aan ka gubaynine tan iyo uurka iyo laabta iyo calooshaba gubaysa taa dacaayadii cadaabkaa lagu mudanayo dhaqan muslim inaynan ahayn muslimkana aan laga doonaynin kitaabka iyo sunnadaba waa laynoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhu qof qowm yayna dadda ku jeesjeesin yaanay liidin yaanay wax ka sheegin xanta markay timaadana walaa yaktab bacdukum bacdan ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi meytan baa layidhi wax ka sheega iyo duridda iyo liididoo dhanna xadiidkii ibnu mascuud imaamu axmed iyo tirmidiya warinayaanee saxiixaha laysa almu'minu biاطacaani wala allacaani wala alfaaxishi albadi mu'minku qofka durista badan ee lacnada badan ee afka xun ee dacayda badan maaha aan isweydiina innaga soomaaliya haddaan nahay tilmaantaa labadaa tilmaamood keenna shucuubtu way kala xan iyo cay badan yihiin ingiriiska waxaa laga sheegaa waagii dagaalkii jarmalkii ay ishayeen maxamiyaadkii ingiriisku haysan jiray dee waddamadan yaryarka ee yurub oo dhan isagaa haysan jiray qaybaa laga qabsaday maalinkii dambaa la yiri baa ree ninkii jarmal ahaa waddankii holan la dhihi jiray netherland buu qabsaday qoradii victoria waxay tiri baa layidhi <laughs> maxaa yaalloo meesha ugu tegi xan iyo xaar ay baa yaallay tiri xan iyo xaar waxaa la yidhahdaa holandayska ah, yurub ugu xan badan innagana afrikaanka inaan kow qaadi lahayn baan u malaynaya afrika ayaa ugu xan badan haddii la yidhaahdo inay soomaalidu kow qaadi lahayd shucuubta shacab aynaan magac gaaroon ku xamanna u bixinin miyaa jira kasoo tag dadka kale soomaalidu waxay subaxi ah, waay ah, waxaa la yidhi waxay gelinka hore kugu aragto bay galabkii kugu caydaa qof kastoo innaga mida naanaystiis waa meesha uu ceebta ku leeyahay hebel waa ilay waa sanay waa dhegay waa foollow waa madaxay waa gacamay waa lugay waa dhabaray waa calooley waad weligeed <laughs> sababta tilmaamaha dadka aynuugu magacdarro qof walba waa ceebta lagu caayo waa wadacay intaasoma wada bixinno se intaan wada bixinno maaha qofka meesha uu la-yahay baa magac looga dhiga cayda ah hal maxaa looga dhigayaa waa halkale leeyahay naqsi iyo ceeb baa kaga jirta marka inaan mujtamaxan iyo cay iyo dacaayad badanna oo laga yaabo aayaadkaa qayb inaan ka gallo waad aragtaan marka innaga gudubnayna shucuubta kaleoo dhan inaan xamanaan rabnaa inayna ina garanoo inagu baraaruginna waan rabnaa afrika maxaan u bixinay magacyo badan baan u bixinay carabtana suudaan maxaa u bixiseen canjeex bay dhaheen kuwii carabta joogayna kuwa biyo macaanay u bixiyaan kuwana ree afqallooc bay u bixiyaan kuwa ree jara u bixiyaan kuwa cigaalka xirta xaraggii jaraha ee geela lagu dabri jiray oo kaleeto ree jara weynay u bixiyaan kuwana qayla weynaad dhahdaan sooma kuwana bawda gaabbaad dhahdaan sooma kuwa indhayar baad tidhaahdeen khalqigii yaad badbaadinay bal soomaali yay badbaadisay humazatin humazahun ma wad ah markaa innagana inta ceebta isaga magac dhigno ummadiina magac lagu xantay wada bixinno dee laysa almu'minu biاطacaani wala alacaani wala alfaaxish اlbadii waxaas ilmaheenna aan ku barbaarina in daayo innaguna aan iska dayno dadkana intooda magaca fiican aan ugu yeernay inta xuneen magaca uga dhigayno aynu ka dayna khayr allah idin siiya qaarna waxayba ku faanaan magacyada xun magacyada xun in laysu bixiyo waaba faan iyo ammaana meeshaan magac xun ninkaan lahayn waa bale iyo waxaan isku ammaannaa hebel waa belo bale ammaan noqota iyo wanaag noqota xagad ku aragteen hebel waa doofaar markaasaa tan iyo aabbihii la gaari oo doofaar doofaar dhalay weeyaa la dhihi ay ay dhalay weeye war ay ay dhalay ammaana la isugu yeerayo inay inay hebeliyo inay hebeliyo inay hebeliyo waa humazatin lumazah dhaqankii muslimka maaha wixii muslimka laga rabayna maaha wixii laynaga doonayeyna maaha saas darteed waa inaan jiilka iyo dadka soo socdayo ubadkeenna ka badelaa humazad iyo lumazad miidhan inay noqdaan ka badanna waxaa lagu tuuri filxutabati naar lafa burburisa wamaa adraaka maxaad ka ogtahay maal xutabatu lafa burburisada waxay tahay kulaylkeediiyo dhibkeedu wuxuu yahay maxaad ka ogtahay naarullaahi waa naarta ilaahay almuuqadatu la horiyey allatii taasoo taaricu u dhacaysa u dhaadhacaysa cala lafidati quluubta u dhaadhacaysa inay quluubtaiyo baatinka u dhaadhacaysana iyadoo naara layswaraabin yusaru bihi maa fii butuunihim waljuluud caloosha waxaa isku jiruu shiidayaayoo dhalaalinayaa iyo haragga labadaba innahaa naartaas calayhim korkooda mu'sadatun mid lagu daboolay weeye fii camadin tiirar bayna ku dhex jiraan naaraho mumadadatin taagtaagan ama fii camadin tiirar baa lagu daboolay mumadadatin taagtaagan oo albaabada lagu xihay aayaddan waxaynu ku soo marray sharaxeedu markaan suuratu yaal aqsi bisuuratu lbaled soo maraynay oo asxaabulmashamada kuwa biixe laga siiya inahaa calayhim mu'sada waa lagu daboolayaa la yidhi waxaana la mida baynu niri aayaddii suuratu lfurqaan waidaa ulquu minha makaanan dayiqan meesha ciriiriga ee la sheegayo waa tiirarka dhexooda la gelinayo markaa naartana lagu sii daboolayaa qiiqeedana hoos buu suusay baxaadheh ilahay naga badbaadiyo laakiin wixii lagu geli lahaa naartaas humazad iyo lumazad waaye haddaynaan taa wax ka bedelin khatar baynugu jiraa halkaas inaynu gallo intaasina waa suuradda la yidhaahdo suurat alhumaza waa xigta suurat ulfiil suurat ulfiil iyaduna waa shan aayadood waa suura makiya bilijmaaci iyada khilaaf kama taagna intaan oga aimada dhanna intii soo guurin jirtay waa soo guuriyeen masalada masale ijmaaca inay tahay waxay u dhexaysay suurat alkaafiruun iyo suurat alfalaq bay u dhexaysay qul yaa ayuha alkaafiruun iyo hale suurat alcalaq bay u dhexaysay magaceedu suuratu ulfiil baa ugu caansan masaaxiftana ku yaalla suuratu alamtarana waa la yidhaahdaa suuratu alamtara kayfana waa la yidhaahdaa laakiin suuratulfiil baa masaaxifta iyo kutubu tafsiirka oo dhan ku qoran suuratu alamtarana waa tasmiyada imaamu albukhaari fii saxiixi iyo shuraaxdiisii iyo rag kaloo aimada bacdu salaf ka waaye suuratu alamtara kayfana waxaa loo tiiriyaa abu cubaydata macmar ibni almuhana kitaabkiisa majaazu lqur'aan inuu magacaa ku sheegay suuraddani fadli gaar oo asaxayna ma laha sabab gaar ay ku soo degtay oo suganna ma laha qiso taariikhoo ka horraysay bay ka sheekeynaysaa qisada asxaabulfiilde waa qisada siyarka halkan mowdiceedii faahfaahinta ma aha ka qiso iyo jumlo ahaan way sugan tahay khabarkeeduna mutawaatir weeye laakiin tafaasiishiiyo faahfaahinteedu badankeed akhbaar tafaasiilahoo sugan oo marfuucaha ma laha laakiin way sugan tahay inta ugu muhiimsani waa suganta oo axaadiidan qaar ku arki doonaa sharaxa aayaadkan ugu tegi doono qisada waxay ahayd makadee beytka ilaahay ee u horeeya dhulkan cibaado ilaahay loo sameeyuu ahaa ina awala beytin wadica linnaasi laladii bibakata beydka xaramkan ilaahay uu ka dhigay calaa lisaani ibraahiim buu ahaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda beytika almuxaram intii ka dambaysayna ducadiisii baa ilaahay u aqbalo oo qaybo ka mid a suuratu quraysh baynu ku arki doonaayoo suuraddan ka dambaysa kadib intaa intii ka dambaysay ilaahay in quluubta dadka la weyneeyo baa ilaahay quluubta dadka ugu beeray oo dhexasiiyey carabtu waa weyneyn jirtay dhacdadan intii ka dambaysayna aada buu maqaam iyo darajo u sii yeeshay imberatoriyaa dowlado waaweyn baa jiray oo dunida isku haystay xilligaasi saddex bay ahaayeen dowladdii romaanka iyo dowladdii fariska iyo dowladdii xabashida saddexdaasay isku haysatay dunida kolba qolaa taxaalufi jirta oo isbahaysi ahaan jirtay dowladdii romaanku kristan bay ahayd intii horey midka ahaayeenna meel la yidhahdaa busra oo shaam ku taalla ka hor biisanta magaalada la yidhahdaa caasimadu ahayd biisanta magaalada la dhihi jiray markii magaca laga bedelay qustantiin baa loo bixiyey markii magaca laga bedelay ee xigayna istaanbul baa loo bixiyey magaalada istanbul ee turkiya ah asalkeedii bizanta la dhihi jiray kadibna qustantiin baa la dhihi jiray oo boqorkii romaanka ahaa ee kristan noqday ee u horreeyey qustantiin la dhihi jiraa magaciisa loo bixiyey muslimiintu markay qabsana markay kala jabeen kiristaanku laba noqdeen ka bari iyo ka galbeed kiniisadii galbeedka bay saldhigu ahayd marna uga soo guurtay busra magaaladii shaam ahayd halka midii kale dhinaca shishiya raashiya midii ku dambaysay boqortooyadooda u guurtay ahaan jirtay qoladaa dowlad bay ahaayeen dowladdii farrisiyiintaee dabka caabudi jiray ee waddamadan iiraan ilaa afghanistaan ilaa bakistaan iyo dhulkan haysan jirtay oo ilaa ciraaq soo gaari jirtay iyadana dowlad boqortooyo labaad bay ahayd oo kisra la dhihi jiray kisra kuwan kalena kaysar baa markii dambe la baxeen dowladda saddexaadna xabashay ahayd alxabasha iyadaa dhulkan yaman haysatay boqortooyadii xabashida qaybo ka mida ah waxaa la yidhi xilligii xajka marka la gaaro carabtuun ma ka soo aado war maxaa dhacay guri ay weyneeyaan oo beyd baa ugu yaalla mid kaleaan maka ka samaynaynaa bay yidhaahdeen yaman kanaanan ku soo wareejinaynaa qasab xaggaa loo soo wareejin xajkooda markuu dhammaystiray baa un qolyo carabii ficillo qaaday oo xaar bay ku dhoobeen wix allaali wuxuu qurxiyo gudahaaba intay habeen u dhaceen bay xaar ku dhoobeen oo ku maliiqayn bay yidhaahdeen markii la weydiiye maxaa dhacayna qolyihiibaa xanaaqayoo kanaad garab dhigayso beedkaagay dhabooqeen anna kaasaan soo dumin buu yidhi saasuu ku soo baxay ciidan buu watay gaadiidka ugu xoog badana maroodi buu ahaa asxaabulfiil baa loo bixiyey marka markay ku soo dhowaadeen qabaa'ilkii ka hortageyna cagtay soo mariyeen waxay soo degeen meel mina iyo musdelifo u dhaxaysa waadi muxasar la yidhaahdo waadi muxasar hadda dee gawaadhin baad ku wada martaane haddaad mino degtaan waad raadin kartaan markaad jamaraadka mino ka tagtaan dhinaca musdalifiya carafo taagtaan aadaan dhinaca midigta waxaa idinka qaban silsilado dheer oo buuro ah silsiladaha buurahaas ay midig kaaga hayaan meel hortaada abay madaxooda ku soo yar hooban yarhooban halkaasuuto ku oli jiray kala saara musdelifa iyo mina ku kala baxaan waadi muxasar baa la dhihi jiray halkaasay ciidankii xabashida ee abrahayiyo soo degeen kadib baa ciidan la kala diray oo reer quraysheedna kala carareen geeliiyo neefafkii baa laga soo qabqabtay deedna oo laga soo xareeyey quraysh madaxeedu nabiga awowgii cabdulmutalib buu ahaa waa sanadkaa sanadka nabigu dhalan doona sal alay wasalam wuu soo ergeeyeyoo ninkiibuu u yimid odaga ka ahaa odagii quraysh baa kuu yimid baa yidhi wuu soo dhaweeyey soo waddhowri maxaad iigu timid wuxuu ihi warniyaho anigu neefafkii yaryaraa een masaakiin baan ahaynee geel iyo xoolihii ahaa iyo dadii aad naga qabsatay noo siidaa wuxuu ihi warniyaho waxaad igala hadlaysa rakhiisana beydkaagii aad weynaynaysay baan u socdaa inaan dumiyo markaas haddaa rag dhaxaabiis yar iyo neefaf yar oo geelaad igala hadlaysaa wuxuu waranayahu intanaan leeahay intanaa taydii ah beydkaa rabbi buu leeyahay dee hadduu rabo isaga kaa ceshan umiga cid iga celin kartaa jirta haa bas wiil waxaaga kaxayso orod bal cid iga celisaan arki doonnaaye subaxii dambe waaguu markuu baryey horintii hore ciidankii iyo maroodihii weynaa hala kiciyo la yidhi maroodihii malaa'ig baa la tusay horey waa u kici waaye gadaal haddii loo jeediya fuq waa kacayaayo waa ordayaa horey haddii loo jeediya waa fadhiisanayaa war maxaa ku dhacay tabarlaaad ma hayso xagganba waa ordayaayo xaggan maxaa ka kor taagan kadib ilaahay shimbiruu ku soo daayey qur-aanku suu sheegaya shimbiruhu dhagxan bay wateen dhagtay ka geliyeen sidii diyaarada madaafiic ganaya baa dusha lagaga yimid hal dhumay iyo hal dhaan raacay baa laga dhigay wax dhintay iyo wax dhaawiciisii hal ninoo caraba waa abuuruqaal la dhihi jiray baa dal aqoon iyo dal tusiiyo jitusa u ahaa ninkaa qabrigiisiina taallaa laga dhigay waa la lacnadii jirayoo qofkii soo maraba dhagax buu ku tuuraa qabru abiruqaal la arjumanaka kamaa rujima qabru abiruqaal soo maha wallaahi dhagax baan kaala daalay sidii qabriga abiruqaal dhagax loogala daalay intaasoo sano ilaa nabiga wakhtigiisii unbaa qofkii soo maraba lacanad kugu dhacday dhagax lagu tuuraa kuwii eber baa laga dhigay cashir baa la siiyey beydkiina rabbi baa ilaashaday oo kuwaas ka ilaaliyey intaa wixii ka dambeeyey xaramka iyo dadkiisa carabi ma taaban jirin xaraman amina waa alam tara miyaadan ogeyn kayfa siduu facala ku sameeyey rabbuka rabbigaa ku sameeyey biasxaabiilfiili qolihii maroodiga watay ku soo dagaalgalay gaadiid dagaal iyo ciidan ka soo dhigtay sida alla u galay iyo tuu ku sameeyey iyo wacdaruhu ku dhigay miyaadan arag alam yajcal miyuunan ka dhigin keydahum dhagartoodii iyo makrigoodii fii tadliilin baadi wax lumay oo lagu kala yaacay oo eber eberah miyuunan ka dhigin wa arsala miyuunan ku soo dirin calayhim korkooda tayran shimbir abaabiila koox koox iyo raxan ah oo raacraac u socota tarmihim ku ganaysa oo ku tuuraysa bixijaaratin dhagax min sijiilin dhooba la adkeeyey ah dhooba la adkeeyey dhagaxa la dhacaysa waa dhagaxa ilaahay marar badan wax ku ciqaabo oo fajacalahu miyuunan ka dhigin ka casfin beer iyo balkeed ma'kuulin la cuno xoole lagu sii daayey beer intii mirihii laga goostay daaqsinteedii xoolo lagu sii daayey waxay cuntay waxay lugta marisay waxay jiitay wax wada yaalla oon madaxiyo lugaxaanan isku oolin eber iyo ebereso lagama dhigin haddii beerta marka la goosto lo-da lagu sii daayo gaajaysan maxaad meesha ugu timaadaa mayda aragdee da'yarteennu garan mayso eber iyo baaba bay ka dhigtay waxay cunto waxay cagtiya raafka ku qaadato waxay ku istaagto o jejabiso meel cidlo oo boodh iyo ciidka ka noqdeen ciidankii gaadiidka iyo hubka iyo saanada wata eber eber iyadoon qof bini aadama dhagax ku tuurin hal xaba fafalaadhana meel kaga soo dhicin shimbiraha yaryarka unbaa lagu soo daayoo mid waliba dhagax wadato dhagaxaasi jiilka ah waa kii qowmu luudna lagu baabiiyey waay فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود dhagaxa sijiilkihii in dhoobo looga jeedo waamtarnaa calayhim xijaaratan min sijiil maxaa looga jeedaa aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi xijaaratan min tiin dhoobo ah haddaba dhooba la adkeeyey oo dhagax laga dhigay oo iyaga loo sii diyaariyey iyo ciidankiiyo dabaadiyaaradihii qaadi lahaa oo dhanyaha iyo farqeedda baallaha iyo cagaha iyo afka ku wata baa lagu soo daayey waa raxan raxan eh kolboqolaa saa u hurguftoo dhaafta kolboqolaa saa weerarka u gashoo dhaafta sidii ciidankii aayaddaa waxaa laga bartay baa la yidhi dagaalka raxan raxantaee diyaaraduhu ay weerarka kooxkoox u qaadaan aayaddanaa laga bartay inay kolba qolo saf intay u galaan markay dhaafaan markay madaxa lasoo qaadaba raxan kala gasho intii daadatay iyo intii dhacday horta ha kala socmaane safkaa hore xoogay ha dhaafo ha soo dhaqdhaqaaqaan oo madaxa ha taagaan mid cusubi intii dhaqaaqday cagta ha mariyo waxoogay kadib madaxa kii qaadayna mid cusub oo raac cusub baa daba socda wixii madaxa qaadaba waa loo imanaya waa laga raacinaya wa calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaarati min sijiil fajacalahum kacasfin maakuul nabiganna waxaa ka sal slam min xadiidi musbar ibni makhrabata wa marwan bn xakam fii saxiixi اlbukhaari nabig casl markuu xudaybiye soo gaaray cumradii xudaybiya ee meel taag ahaydoo laga dhaadhacayay oo qurayshna dhinaca kale ay joogtay uu soo gaaray hashii nabigoo fadhiday baa layidhi inay kacdo qas waa la dhihi jiray baa la kiciyin jiray way diidee inay kacdo waa la garaacay way kici weyday saxaabadu waxay ihin khala'at ilqaswa hashii qaswa ahayd way daashay nabigu wuxuu yidhi maa khala'at ilqaswa wamaa kaana daaka lahaa bikhuluq ma daalin dhaqankeedana maaha walaakin xabasahaa xaabisulfiil waxaa halkan ka hor istaagay buu yidhi allihii fiil hor istaagay muloodiga allihii ka hor istaagay maka xaramka inuu galo baatanna ka hor istaagay inay gasho markaas weeye marka heshiiska nabigu go'aansay calayi salaam inuu la galo inuusan gelin in xagga minallaahi looga sheegayo u arkay mar kalena nabig alayi slam fii saxiixi muslim walbukhaari can abi hurayrata waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam maalinkii maka la furanaya ina allaaha ilaahay xabasa fiilkii iyo maroodigii wuu maka ka xijaabay uu ka hor istaagay rasuulkiisuuna ku salliday oo u oggolaadayyo mu'miniinta saacad maalina kadibna mamnuucii baa lagu soo celiyey ilaa yowmi alqiyaama cidnayayna dagaal ka samayna magaalada maka saasuu nabigu u dardaarmi jiray sal ly salam gogolxaarna waxay u ahayd makana in la weyneeyo quluubta carabta iyo dadkana ay ku weynaato oo taariikh ay gasho dunida daafaheedoo dhan saa darteed baan reer maka la taaban jirin juqna loo dhihi karin jirin meel kasta oo ay tagaan suuratu quraysh baan iska raacinaynaa iyadu way kooban tahay suuratu qoraysh iyadana cinda aljamhuuri waa suurad maka ku soo degtay nabigu markuu joogay cala isalaatu wasalaam abulcabaas sida cayni cumdatulqaari ku soo guurinayo iyo ibni caطiyana waa ijmaac bay leeyihiin laakiin sidaa maaha culimmada qaar ka mida daxaak iyo alkalbi iyo rag lamida waxaa laga soo guurinayaa inay madaniye tahay laakiin suuradda siyaaqeeda iyo qaabkeedu makay u badan tahay suuraddani waxay ka dambaysay bacda suurati tiin waxayna ka horeysay suurat qaarica labadaasay u dhexaysay magacyadeedu suuratu quraysh baa kutubta musxafka masaaxifta iyo tafaasiirta badankood ay u yaqaanaan iyo imaamu lbukhaarina suurat quraysh bay intaba ku magacaabaan suuratu liilaafi qurayshinna rag kala duwan baa ku magacaabay suuratu liilaafna culimmada qaar baa ku magacaabay suurat lilaaf iyo suuratu liilaaf suuratu liilaafi quraysh iyo suuratu quraysh laakiin suuratu quraysh bay caan ku tahay oo loo badan yahay sabab gaaray ku soo degtay oo sugan ma leh fadli gaaray ku soo degtay oo suganna ma leh laakiin iyadaa fadli xambaarsan waxaa nabiga laga wariyay sal allahu alay alih wasalam inuu yidhi ilaahay qoraysh wuxuu kaga fadilay dadka kale toddoba arrimood buu kaga fadilay ilaahay qoraysh wuxuu yidhi toddobadaa waxaa ka mid ahaa in suuraddan iyaga lagu sheegay oon cid kale magacood lagu soo qaadin iyaga keliyaa lagu sheegay maqaam midna iyo gallad ilaahay baana loogu sheegay oo lagu xusayo inay kacbada biyaha zamzamka waraabintiisii lahaayeen inay kacbada furaheedii xajaabada la yidhaahda haynteedii lahaayeen nubuwadii iyo nabinimadii iyaga in laga soo saaray kuwaasna waa ka mid intaa waxaan ahayn aharkaasi ama xadiidkaasi culimmada khilaaf waa ka jira laakiin turuqdeeda sheekh naasir iddiin albani raxmat ullaahi caleyh silsila saxiixa buu ku faahfaahiyood ka raadin kartaa liilaafi qurayshin iilaafka caada dhigashadeeda iyo la qabsigeeda iyo barashadeeda iilaafihim barashada quraysh ee baratay rixlata shitaa'i safarta qaboobaha iyo wasayfi safarta kulaylaha dartood falyacbuduu haw caabudaan rabba haada albeyti beytkan iyo kacbadan rabbigeedii rabbigii iska lahaa alladii rabbigaasoo atcabahum quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfin cabsina ka badbaadiyey afartii aayadood intaasaa lagu sheegay rixlata shitaa'i wasayf shituhu waa qaboobaha xilligan gelaynoo kaleeto sayfkuna waa kulaylaha saas darteed marka la yidhaahda sanadku labadaasaa muuqaal la taaban kara leh waa labada waqti ee tijaaradiiyo ganacsigu uu suuqa yeesho waayo labada xili kala guur ee qaboobaha iyo kulaylaha waay inagu xilliga kulaylaha inoo ah waa sanadka dhammaadkiisa xiliga qaboobaha inoo ahna waa xilliga bartamihiisaa dunida qayb kalena markaan kulaylaha gallay qabow gashaa markaan qaboobaha gallana kulayl bay galaan carabtu rixlata shitaa'i qaboobaha markay tahay dhinaca sayfka iyo yaman bay aadi jireen dhinaca kulaylaha markay tahay oo qabowgu uu dhacayo waayo dhinacan shaam qabow badan baa ka dhaco maynan reerbakaadi qabowbay xamili karaanoo adkaysan karaan ma xilliga sayfka ee kulaylaha ahayd xilliga dhirtu caleenta yeelato ee midhuhu baxo jawguna macaan yahay wax badanna laga soo adeegto markay kulaylaha tahayna xaggaasay aadi jireen shaam markay qaboobaha tahayna xagga yaman bay aadi jireen laba rixbaa waxay ahayd tijaaradooda iyo ganacsigooda iyo adeegooda waaweyn iyo risiqooda wax badan ku xihan yah wax badanna waxaa qayb ka caawinayay ahlulxaram inay yihiin oo cidnaba aanay taaban jirin waa qoladii xaramka naf iyo maalba la badbaadinayo iyagoo dadku nag iyo baabaha iska dhigayaan sida aayadda dambe lagu tilmaamayo mar haddii ilaahay nicmadaa siiyey nicmadaana beydkiisana ay ku muteen falyacbuduu ha caabudaan rabba haada lbeyti beytkan rabbigii lahaa ha caabudaan alladii rabbigaasoo acamahum quudiyey min juucin gaajo meelaan beerna ka bixin badarna lahayn dhirna aan ka soo bixin buu ilaahay dharjiyey oo dhirtii iyo badarkii iyo midhihii o dhan u keenay wa aamanahum waa badbaadiyey min khowfin cabsi meel nag la yska dhigay oo la yswada birilqaystay oo qabaa'ilka iswada diloon iswada dhaceen baan iyagu gudaha meeshooda iyo bannaanka hadday socdaan juuq loo dhahayn fadliga beydkaa dartii bay nabadda iyo risiqaa ku heleen rabbigii beydkaa iska lahaa nicmadaana ku siiyey abaalkiisu inay caabudaan waayo arrimahaasi beydkan ilaahay agtiisa inuu maqaam ka leeyahayna wa hada albaladi lamiiniyo iyo wa anta xillun bi hada albalad baan ku soo marnay nicmadan amniga iyo risiqana marar badan baynu soo xusnay waxaana ka mid ah awalam yarow anaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhaafu annaasu min xowlihim miyaynan arag xaram aamin inaan dejinnay hareerahoodana nag la yska dhigoo la yswadalaynayo awalam numakin lahum xaraman aaminan yujubaa ilayhi amaraatu kulli shayin risqa min ladunna miyaanaan dejinin xaram aaminah oo risiqana meel walba looga keenayo risiqii amnigii aayaddaana waa lagu sheegay ibraahim ducadiisii baana ilaahay aqbalay ibraahim wuxuu ku duceeyey rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii sarcin ilaahu meelaan beer lahayn baan dejiyey carruurtaydii cinda beytika almuxaram beydkaaga xurmalad agtiisa rabbanaa liyuqiimu asalaata fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayhim ilaahu quluubta dadku mid ku xihantay u hulowda ka dhig warsuqhum min ahamaraati ilaahu midhahana ka arsaaq midihii waa loo keenayaa marka ducadaasa ilaah ilaahay aqbalay inuu beydku aamin xaram ahaana uu ku daray rabi ijcal haada albalada aaminan wajnubni ilaahu baladkan aamin ka dhig ducadii nabi ibraahim baa saa ilaahay ku aqbalay beydkiibay joogaan ilaahay nagu shukriyaan oo nicmadaa ku shukriyaan oo nicmadaa qaataan oo ilaahay ku caabudaan meeshii laga rabay inay la dagaalamaan diintiisii oo khayrka la dagaalamaan bay qaateen halkaasaan ku dina bilahi towfiiq sal allah ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslem